yaxsul lahu bihi manfacat kaqiimati اlwaladi wanuqsaani اlwilaadati yarjicu bihi calى اlgaasib waxaa halkan musanifku raxmat ullaahi caleyhi uu ka gelayaa saynu tilmaanay alaydi almutaratiba calaa yadi alkhaasib gacmihii ka dambeeyey khaasibka oo ninkii khaasibka ah ee alaabtan dhacay ciddii kale ee kala sii wareegta xukunkeedii baa laga hadlayaa ciddaa kala wareegeysa ama ha ka iibsato ama hiba ahaanba ama ha ka kiraysato wuxuu yihi wain kasaba shay-an wax hadduu xoogu dhaco wa baacahu deetana uu sii iibiyo sida kabihii masaajida laga xadeeyey oo kale kolkii wax xaday buu sii iibiyey kaana lilmaaliki kii kabahan lahaa ama alaabtan la dhacay lahaa waxa u banaan ay markii wixii ay baaba-aan oo uu ogaadana in de ninkan gacantiisa wixiisi soo galay waxa u furan an yudamina inuu magdhowgii ka qaato man shaaa minhuma labada kii uu doono eeg alaabtii oo qof kale laga iibiyey haddaad ku aragto kanun baad ka qaadanaysaa adu waa laga iibiye iyo hawshaas adiga kuuma taalo adigu kanun baad leedahay waxaygiiba haystaa maxkamadaad geynaysaa markhaatiyadaadiiyo waxaagi kanun baad dacwaddi kusoo ogeysaa adu inaad kii kale kusoo oogto way kuu furanta lakin haddii alaabtaadii baad arkayso qofkii hayay halkanay ka dhowda waad ka qaadaysa markaa maxkamaddii waad kaga farmaroojinaysaa markii markaa iyagu markaa israadsaa addu ha isugu laabtaano war waxaanad lahayn baad iga iibsiiya hawl iyagu markaa ha isugu noqdaan haddii haddaba wixii baaba-ay oo aanu hadda jirin si aad ogaatay ninkan gacantiisa waxaagii inuu soo gaadhay ama hibaha ku soo gaaro ama siinba ha ku soo gaaro ama amaana ahaanba ha loogu dhiibto ama caariyaba ha loo maaragtay siiyo qaabku doonaba ha noqde ninkan gacantiisa waxaagii inuu soo gaadhay haddaad ogaato ii magdhow waxaygiina tilada xaq baad u leeda kii kaasibka ahaana waad u raadsan kartaa kanna waad u raadsan kartaa maxaa yeelay de wa waxaagii ayuu gacantiisii soo galay waxaagiina si xaqdarra ah baan ku soo galay ama ha ogaada ama yaanu ogaan gacan kasta oo wax maaragtay aan loo fasixin oo idan la-aana xoolo kale ay gacanteeda ugu soo dhaceenna waxa weeye waa laga rabaa domaankii waa laga rabaa mar haddii qaab cudwaan iyo tacadiya uu usoo galay walow isagu hadduu doono jaahilba ha ahaade xaq baad ugu leedahay waayahay markaad hadaba ka qaadato isagii baad iska laalaadisay oo baad ka qaadatay hadduu mili ahaana baad ka qaadatay waxaba laga yaabaa isaga in ammaan ahaan waxa loogu dhiibay iyadoo ammaan ahaan loogu dhiibay oo wixii ku dul ama uu iibsadayba sida imika kan oo kale oo aanu waxbana ogeyn haduu doono maxaa la yeelaya isagii marka xaq mawley markii aad wax ka qaado inuu isna kii ku noqdo yidhaahdo war inkaani kugu dhici weyde dhibaataad ig igelisay waxaasaa layga magdhabe dee isii adigu dib u bixi wuu ku kala qaado wuxuu ku yihi fain calima lmushtari ninkan iibsaday ee gacanta dambe ihi hadduu ka warqabo bilqasbi waxaani wax lasoo dhacay inuu yahay qaar badanoo kaba iibsanayaa way ogyihiin waxaan lasoo dhacay moobilada kuwa badanoo iibsanayaa way ogyihiin kol hadduu og yahay fa daminahu wixii uu markaa magdhabo oo isagii laga qaado magdhowgiisii wixiina isaga agtiisa uu ku baaba-ay lam yarjic cala alkaasib kii u keenaye kaasibka ahaa waxba ku noqon maayo waayo isaga laftiisaa kaasiba oo wuxuu noqonayaa kol hadduu og yahay waxaani wax lasoo dhacay inuu yahay wixii lasoo dhacay in laguu dhiibtood adiguna waan ku haynayaa tidaahdo ama aad iibsataba ama aad hibaysato marka aad qaadato iyada lafteeda dhaca waa kaasibun min kaasibin baad noqonaysa kii kaasibka ahaa nin kasii dhacay oo kale ayuunbaad noqonaysaayo falqaraaru calayka adaaba ka kama dambaysti noqonayso adiga kuma baabiin wixii isagoo gacantaada ku jira soo mu baabiin adaaba kama dambaystiya baa laleeyahay in lam yaclam haddaanu laakin ogeyn in waxan wax lasoo dhacaya sidaana uu ku gartay waaya wixii la magdhabayay de wax badan baa laga qaadayay ninkan ilan shayga qiimihiisi baa laga qaadayay kiradiisii baa laga qaaday intii uu meeshan jiray waxaa laga yaabaa hadduu neef xoola ahaadoo uu dhalay oo dhashiisiina ay dhinimatay waxaasoo dhan baa laga qaadaya wixii oo dhan baa laga qaadaya haddaba wixii oo dhan marka laga qaado isna muu ogeyn waxaan wax lasoo dhacay inuu yahay kiraa laga qaaday waxaa laga qaaday eh, furuuc waxaa laga qaaday muxuu ahaa awlaad iyo caruur iyo maarata wii ilmaha wixii uu dhalay ilmayaasha ilmihii uu dhalay maarata damaankiisi baa laga qaaday neefka laftiisi baa laga damaanay muxuu markaa sameynaya wuxuu yihi fama ltazama damaanahu bil waxan oo magdhowahoo laga qaaday labay ukala qaybsamayaan fama ltazama damaanahu bilbayci lam yarjic bi sideedaba waxyaalaha qaarkood markaad iibsato wixii ku yimaada adaa isu qaba markaad neefkii iibsato hadduu dhinto de adaa isu qaba soo ma neef caadiyaad iibsatay neefkii isagoon ceeb lahayn ba kugu dhintay de aduu kaa dhimanaya adaa khasaaraya soo ma haddaba wuxuu ku yihi famaltazama damaanahu bilbeyc wixii magdhowgiisa iibka uu ku iltizaamay ee yani waxa weeye ay keensanaysay iibku uu keensanayey inaan markaa cid kale khasaarihiisa aanay yeelanin lam yarjic bihi u raadsan maayo baaicii u raadsan maayo kii ka iibiye kaasibka ah wuxuu yihi ka qiimati lcayn sida shaygii cayntan qiimaheedii u raadsan maaye wاljzaa sidoo kale haddii waaxyaheedii qaybi tagtay oo qeybtii markaa laga magdhabay de markaasina neef uu iibsaday oo isaga markaa khasaara kusoo gaadhay iyuunbaa laga soo qaadaya markaa qiimihii waa laga magdhabi haddii uu neefkii maalan eh, badidu ka goday wasan sheegayna de dacwii wax ka cuneen xaaladda iyadaa ah, neefkii markaa baridiisi de isagaa bixinaya qiimihii markaa neefki de udhexeeya arshigii buu bixinaya waxaa u raadsan maaya kaasibkii laakiin muxuu raadsanaya de lacagtiisi buu wuxuu raadsanayaa lacagtii laga qaaday wuu raadsan laakiin wax kale raadsan maayo wamaa lam yaltazim damaanahu wixii laakiin iibku aanu keensanayn in khasaarihiisa isagu uu yeesho walam yaxsul lahu bihi manfacatu manfacana aan isaga ka soo gaadhin manfacana aani waxtarna aanu ka soo gaadhin ka qiimati lwalad sida ilmihii meeshaas neefku uu dhalay deetana dhintay qiimihiisi baa laga qaadaya dee qiimihiisaasi iibku ma keensanayn oo waxaan u keensanaynin hadhow hadii iibkii laga noqon lahaa oo inta wixii caabi ku soo baxdo uu ka noqon lahaa de ilmahan maaratay qiimihiisa lagama qaadeen neefkii unbaa loola de neefkii wadigan kana waa dhintay arshulcaybkii baa lagu siinaya oo qiimihii markaa waa lagu raacaya haddii iibku uu faasid noqon lahaa waa soo kale de qiimihii waa lagu raacay laakiin qiimatulwaladkan lam yaltazim damaanahu baa la yidhi inuu cid u magdhabo haddii hadhow tolabaci wax ka soo noqdaan oo maalan radubilcayb iyo waxaasi ay yimaadaan dee laguma lahayn kol hadday sidaa tahay qiimihii waladka marka isagu magdhowna isaga marka horena muu iltizaamin waxna kamuu faaidan de ilmihira intuu dhashay haddana iska dhintay isagoo markaa wax manfaca oo maarata wax tara ah oo ka helay ma jirto wa nuqsaani lwilaadati neefkii dee markuu dhin dhalo u caatoobaya nusqaantaa soo gaadhay iyadana iyadana laguma lahayn markaa damaankeeda laguma lahayne oo mu iltizaamine waxyaalaha yarjicu bihi cala alkhaasib kii kaasibka ahaa wuu u raadsanayaa kii kaasibka ahaa waxaa wuu u raadsanaya oo dee neefkii dhashiisii baa laga damaanay ninkan caatawgii baa laga maaragtay damaanay iyo wixii lamidka ahaa marka kuwaasi markiisi hore isagu wax uu beycii ku iltizaamay ma aha baa isagu cayntan iyo wixii soo gaadha cayntan iibsaday cayntaa iyo wixii soo gaadha wuu ku iltizaamo hadho hadduu radin u baahdo dee waa waxyaala waxay ahayn laga magdhabayey markaa tanna waa sidii oo kale waxaan laakin aan laga magdhabaynin wuu ugu noqonayaa kaasibkii uu bixinaya hadda markuu bixiyana kaasibkii ayuu isaguna kula noqonaya taasi markaa waa ti aanu waxba ka helin waa waxyaale aanu damaankoodana baycii ku iltisaamin faa aanu ka helin wamaa xasala lahu bimanfaca wixii laakiin bayca damaankiisa aanu ku iltisaamin hase ahaatee faa-iido ka soo gaadhay kalmahri waa sida gabadh bay ahayd adoon bay ahayd wuu iibsaday isagu nin wata unbuu arko uu ka iibsaday inuu soo dhacay muu ogi kolkuu ka iibsaday de wuu iskaga istimtaacay istimtaacaasi dee is maaratay may ahayn mid markaa wax kaga waajibayaan oo meher waajibinaya mu ahayn ila addoontiisiiba uu qabaa mid uu markaa meher ku iltizaamay mu ahayn markan ay caddaato baa addoontiiba cid kale sheegatee laga qaado ee la yidhaha miyuu oo haayo de waa iskala kay macaamili jiray ay tiraahdo waxaa laga doonayaa dee mahrulmithli baa laga doonaya tan oo kale meherkeedii baa laga doonaya sayidkeedii la siinay meherkaasi markaa meher uu iltizaamay inuu bixiyo may ahayn ma u ahayn dee manfacana ka hel oo istibtaaci de waa manfaco oo de isaga ayaa markaa intifaacay walujrati gurigii hadduu waxaan guri ahaa guri iskaba deganaa ama addoontiida uu kuba shaqaystay u khidmaynaysay wuu ku intifaacay soo ma waa intifaac uu helay ujraa ka waajibaysa lakin ujradaasi miduu iltizaamay may ahayn oo de isagu uu ku tala galay inuu bixiyo wa arshi lbakaarati hadday inan bikira ahayd oo deetana markaa de bikir jabin ay meeshii timid arshigii ka waajibayay isagaa ku istimtaacay oo intifaacsaday inuu wax bixiyana tala gashanayn haddaba ma waxaynu eegnaa ninkani waxaan inaanu ku tala gashanayn in wax kaga waajibaan oo waxaynu anay waxba kagama waajibayaan mar hadduu bixiyey kanow adigu dib u bixi oo u soo celi mise waxaynu eegnaa in faa'iidadii isaga u noqotay oo isagu qofka faa'iidadii waxaan ka waajibeen qaatay uu yahay kol hadii faaidadii isaga uu qaatayna la yidhahdo halkaa lacag kale haraadsan faidadiiba adigaa qabe faqad qaala fi lqadiimi qadiimka imaamku wuxuu yihi yarjic wuu kula noqonayaa ninkani waa la hodayo waa la khaldaye wuu ku noqonaya kuwuu talagelin waxaa bixiyo wa qaala fi ljadiidi muctamadku waa jadiidkiiy wuxuu leeyahay laa yarjicu may may ninka loo jamcin maayo inuu faa'iidadiina qaato lacagtii uu ka bixiyeyna hadana iyadiina uu dib u qaato labadaa loo jamcin maayo waxa weeye kaasibku mutasabib buu ahaa ninkana waa mubaashir isagaa baashire arrinta ilan meher waajibay haddaanu jimaacan la imanin meher waajibay wuxuu ka waajibay isaga ficilkiisi markaa meeshii kaasibkiioo mutasabiba iyo mushtarigii mubaashira ayaa meesha yaala waida ijtamacat ilmubaasharatu wa sabab qudimat lmubaashara mubaasharadii baa la horreysiinay waaya wuxuu yihi wain damina alghaasib markaa imika inta aynu ka hadlaynay oo dhan de waxaa lagu soo horreeyey ninkii iibsaday isagii baa laga damaanay markaasaynu kala qaybinay alaabihiyo waxyaalihii laga qaadayo qaybna waxaanu ihi dib buu ugu raadsanayaa ghaasibkii qaybna waxaanu ihi waxba ugu raadsan maayo hadday cagsiga noqoto ka waranoo ninkii xaqlaha ahaa kan iibsadayba umuu imane aasibkii unbuu ku dhagay maxkamada geey dawey wiiina wuu baabaa waaa la ogaaday markaa neefkii inuu wax dhalay baa la ogaaday neefka neef layska raranka lagu intifaaca bu ahaayo kirana inuu lahaabaa markaa iyaduna meesha jirtay waxyaalahaas oo dhan baa wixii oo dhan waxaa laga qaadaya aaibka wixii aynu imika lahay ninkana laga wada qaadaya kolba dee kii lagu baa laga qaadaya kan haddii lagu soo horeyn isagii baa laga wada qaadaya haddaba kaasibku markaysna wixii oo dhan laga qaado ninkan waxba u raadsanaya de hayo wuu u raadsanaya wixii kaasi haddii laga qaadi lahaa aanu isaga kula soo noqdeen kan hadii laga qaado uu kula noqonaya wixii kaasi hadii laga qaado uu xaggan usoo noqonayayna kan marka laga qaado isagu dee dib u noqon maayo intaa u isafahani soo ma cibaaradan soo socda marka nafsamaal kuma laga yaabeen waxoogaa markaa bal waa saasuune la soc wuxuu yihi wain damina alkaasibu aasibkii hadii laguba horeeyo isaga wixii laga qaado fakulu ma wax kasta oo rajaca bihi lmushtari mushtarigu uu kula soo noqonayey cala lkaasibi kaasibkuu odhanaya or waxaasaan bixiyee keen wax kastoo uu odhanayey markuu kani horaantiiba bixiyo lam yarjic bihi lkaasibu kaasibku isagu mushtarigii de kaa u raagsan maayo wa kullu maa wax kasta oo lam yarjic bihi lmushtari mushtarigu aanu xaggan kula soo noqonaynina yarjicu bihi lkaasibu kaasibkii markuu isagu bixiyo wuu raadsan ay taas markaa waynagii markii horeba qaybinay mushtarigii wixii laga qaadayay qaybna nidhi isagaa isu qaba oo loo maaratay lala bixin maayo qaybna waynagii nidhi markuu sii bixiyo kanuu odhanayaa keen uu dib uga soo qaadanaya marka wixii uu halkan kula soo noqonayey kani hadduu bixiyo bilowgaba isagii u raadsan maayo wixii aanu kaasi halkan kula soo noqonayna hadduu kani sii bixiyo dee wuu u raadsanayaa keen buu odhanaya aduu daynuu ka soo qaad de daynta qofkii lagu lahaa haduu bixiyo ku kaloo damaan daaminka ihna uu jiray miyuu odhanayaa dayntii aad daminka ka hayd waan iska bixiye de dee odhan maayo wuxuu leey maaa adiga kolka horeba lagugu lahaa ilayn anigu waa kaasii bixin hadii laisoo raadsade adaa marka horeba lagu lahay maca salaama laakiin haddii daaminkii uu bixiyo muxuu samaynay de soo noqonay o dhan dayntii baa kaasii keen marka imika waxa weeye ashyaadiis labadaas bay uqaybsamayaano xaqiiqa ahaan waxna kaasibkaa si rasmiya loogu leeyy waxna mushtarigaa loogu leeyy laakiin de ninkii xaqlaha la meermeerin maayo wixiisii oo dhan hal meel buu ka qaadanaya mushtarigana wuu ka wada qaadan karaa kaasibkana uu ka wada qaadan karaa deetana kii uu ka wada qaataaba wixii isagu sida rasmiga lagu lahay kama dambaysta isaga uu ahaana cidna u raadsan maayo wixii xaqiiq ahaanka lagu lahaana dee uu raadsanaya waa wuxuu yihi wain kaana almaqsuubu acaama weli intan baynu daba joognaayo halkan unbaa lagu yar takriijinaya lagu tababaraya hadhowtolin waxaana kugu wada imanaya su-aalahan ka imanaya dhacana de dhacuna waa uu badan yahay kaba laxday baa jira mobil baa laqcay intaa geel bay soomaalidu kala qaadi jirtay waxaa laga yaabaa geel awowaagii labaad waktigiisi lasoo qaaday adiga wax kaa soo gaaraan ood geelinii uunu qabtay ood beri dambe ogaato waxaan geeliniiba inaanu ahayn geel awoowi awoowe hebel uu soo dhacay waxaani inuu ahaa soo garan maysid adigii markaa de wixii kusoo gaadhay magdhowgiisii waa lagugu leeyay ilan gacantaadibuu soo gala wax kastoo gacantaada soo gala maqsuub ahaa magdhowgiisii waa lagu le saasaad ula soconaysa wuxuu ku yidhi haddaba wain kaana almaqsuubu waxaan la soo dhacay hadduu ahaa acaaman raashi fa acamahu insaanan qof baabu ku sooriyeeyey soo garan maysid ama dee neef baabuu kuu gawracay booli aha markaasuu kugu sooriyeeyo adigiina waad markaa si fiican baad dee markaa u dhamaysatay waay abcan de magdhowgii labadiinaba waa laydinka qaadan karaa sen hore usoo sheegay mar adi wii gacantaada soo galay waa lagu raadsan karaa aaibkiina waa loo raadsan karaa laakin waxaa laga hadlaya yaa kama dambaysti saddex aala bay noqon inuu ku yidhi waa xoolo aan soo dhacaye iska cun ood sidaa adiguna bisinka ugu qabato iyo inuu ku yidhi anigaa lehe cun waa xoolahaygii iyo inaanu de midna kuorana uu kuu keenay uu kahordhigay uunad adiguna ka dherigtay fa in qaala hadduu yidhi huwa maqsuubun intanaan qole soo xoogeeyey iska hoo hadduu ku yidhi oo iska cun ood sidii ku cuntay fadamina damina alkaasibu dadkii lahaa ay kaasibkii qabteen ay wixii ka damaaneen ay ka magdhabeen rajaca bihi cala alaakili isla ku soo kusoo war wixii aada cuntay berigii waa tii magdhowgiisii layga qaadaye keenbuu ku ohan ila waad ogeyd inu waan wa lasoo yahay adiga laftaadu qaasibuun baad ahayd wixiina adigaa baabi'iyey isagu mutasabib adna mubaashir baad ahayd adaa kama dambaystiina wain damiina alaakilu haddii laakiin kan cunay lagu soo horeeyo isagii laga qaado lam yarjic bihi cala lkaasib isagu dib u noqon maayo de kaasibkii ku noqon maayo isagaa wiii baabi'iyey wain qaala hadduu laakiin ku yihi huwa li waa waxaygii hadduu yihi waa waxaygii ama hore marka hore u ku siinaya ha yidhaahdo ama markan dambe ee wixii maaragtay mar dambeba hadduu doono ha yidhahda anigaa leh oo waxaygiibuu ahaa anaa lahaa hadduu yidhi fa damina alkhaasibu deetana khaasibkii uu bixiyey lam yarjic bi kula noqon maayo cala alaakil kol hadduu yidhi markii hore wuxu ku yhi anigaa leh cun sidii baad ku cuntay hadhow xataa hadduu yahahdo waan iska hadlayay oo wata layga damaanay oo waa waxba kama ji waxaad leedahay iqraarkaagii hore qiraal horaad u qirtay inaan waxba aniga anadigu lahayn ila kolkuu yihi anigaa le macnaheedu waanan kuu fasaxay macnaheedu waxa weeye xataa wixii dambe aniga la ii qabsado kuma soo raaciyo marka qiraalkaagana ka xoog badan sheegashadaan dambe qiraalkaagaasi wuxuu keensanayaa in qoladani wixii ay kaa qaadeen dulmi ay adiga kuu geysteen uu yahay dee dulmigii adiga lagu geysta aniga soo ciiri anigu miyaan ku dulmi waa aalim almadluumu laa yarjicu calaa gayri aalimi waa qaacida wey almadluumu laa yarjicu calaa gayri aalimi ninka la dulmay ciddii dulmisay cid aan ahayn kama qaadi karo hadii kale sheekadii soomaalida imanaysa dee qof baa la dilaya markaas iyaguna ku kala dilayaan kii dilay maahayo ku kale soonaya kale uma dhigma bay kuleeyihiin ninkiina laga dilay markaa mid kalo ama sheeka ama maarata bay raadsanaya taasi marka waa qaacida jaahiliya rujuuc almadluum calaa gayri aalimihi waa qaacido jaahili weeye maaha qaacido islaamiya maaha qofkii ku dhacay ku dulmay un baad ku laaban kartaa waxaad ka raadsan kartaa laakin aad cid kale adiguna aad wixii ka qaado dee xaq umalihi marka wuxu in qaala huwa li anaa ale hadduu ama beentii ha ahaato ama runtii ha ahaato aakilkii ninki cunay meeshaa waxba loo raadsan maayo fadamina alghaasibu haaibkii hadduu damaano lam yarjic bihi al laakin kula noqon maayo wain damina alaakilu haddii laakiin aakilkii uu cunay waxajada uu bixiyey uu damaanay hee dee labadii qowl baa imanaya isagaa mutlif ahaaye isagii waatan wixii laga qaatay isagaana mutlif ahaa ma waxaynu egnay in faa'iidadii isagu uu helay markaa dee waxaan uu ka bixiyey aanu cidna u raadsan mise waxaynu egnaa in la khalday oo ninkani uu da u qariyay arrinta oo markaa uu kula noqonayabaynu nidhaahna wain damina alaakilu aakilku hadduu damaano rajaca wuu kula noqon fii axadi alqowleyni de waa qadiimkii waad garanaysa walaa yarjicu ku noqon maayo fi laakhari qowlka kale wahuwa asaxu de isagaa saxa badanoo jadiidkii weeye aada markii dhaweyn soo garanaysa wain qadamahu iley hadduu hor dhigay uun walam yaqul aanu odhan huwa lii aniga aliya aw maqsuubun waa lasoo dhacay toona muu odhane wuu soo hordhigay una cun uun buu yidhi sidii buu ku cunay fadamina alaakilu deetana waxaa lagu soo horreeyey kii cunay oo damaankii baa laga qaaday ma ku noqonayaa mise ku noqon maayo de waa labadii qowl uun rajaca fi axadi lqowleyn lama ogeynay jahli baa ma jiro cilmi ma jiro rajaca fi axad اlqowleyn waa qadiimkii uu kula noqon buu leeyahay duuna alaakhiri oo jadiidka ihi waa kii kulahaa kula noqon maayo iyagana waad soo garatay fain damina alkaasib waa suuradan dambe ee huwa lii u lahaa aan waxba odhanin maaragtay soo hordhigay uun haddii kaasibkii lagu soo horeeyo laga qaado fain qulnaa haddaynu suuradan hore laa yarjicu lakilu cala alkaasibi haddaynu nidhaahno aakilku kaasibka kuma soo noqonaya haddaynu nidhaahno rajaca alkaasibu kaasibku de isaga kusoo noqoni oo dee qaacidadeeni hore inoo soo sheegay ee uu inasoo yihi kulu maa rajaca bihi lmushtari cala alkaasibi lam yarjic bihi lkaasibu wa kulu maa lam yarjic bihi lmushtari rajaca bihi qaacidadii baa shaqaynaysa marka haddaynu ka nidhaahno xaggan waxba usoo raagsan maayo kan hadduu bixiyo wuu u raagsanaya wain qulnaa haddaynu aakilkii nidhaahno yarjicu laakilu aakilku wuu soo raadsanaya haddaynu nidhaahnana lam yarjic ilkaasibu kaasibku dee isagu raadsan maayo weeyi marka waa saas hal suuro ayuunbaa markaa qaacidadii ahayd kulu maa rajaca bihi mushtari alkaasibu lam yarjic bihi lkaasibu kulu maa lam yarjic bihi mushtari yarjicu bihi lkaasibu waa inagina gacmihii kalena de waa kale hal hal meel baa laga soo reebay waa suurada dhexe wain qaala huwa lii fadamina alghaasibu lam yarjic bihi laakilu so maynaan odhan aasibkii hadduu bixiyo lam yarjic bihi cala laakili aakilka raadsan maayo wain damina alaakilu rajaca fi axadi qawl walaa yarjicu fi laakhari halkaa muctamadka weynaga laa yarjicu ka dhigna suuradaasi aakilkuna markaynu muctamadka qaadna aakilku aasibkii raadsan maayo aasibkuna aakilka raadsan maayo isma raadsadaan suuradaa dhexe suuradaa dhexe isma raadsadaan marka hadda qiyaasku wuxuu ahaa kol haddaynu nidhi aakilkii isagaa wixii isku baabi'iyey oo isku qabe e ku soo noqon maayo waxay ahayd kaasibku hadduu bixiyo inuu ku noqdo laakiin noqoshadii waxaa meesha ka saartay hadalkan uu isagu yihi anigaa leh baa waxaa ka dhalatay waxba xaq inoogumaba lahayn inay nagu soo noqdaan dulmibay intan igaga qaadeen de waxanu le marka wixii dulmi lagaaga qaaday cid kale ha u raadsani cid kale ha u raadsano halkaa ayay markaa suurada cadamu rujuuca ah, kaasibku uu ka soo baxay waaya weli waxaynu ku jirnaa iyadii wa in acama almaqsuuba minhu haddii uu ku sooriyeeyo kii alaabta laga soo dhacay almaqsuuba wixii laga soo dhacay raashinkii adiga uu kaa dhacay ayuu haddana adigii kugu sooriyeeyey waayahay markaad markaa saa laguu soo hodhaya waad garatay waxaagii inuu yahay wahuwa yaclam isagoo og waxani wixiisii inuu yahay wuu iska cunay dee beri alkaasi ninku waxaagii wuu ku siiyey markaa beri buu yahay ninkaasi xoolahaagi beri buu ka yahay ila waa kan waxaagii ku siiyey wain lam yaclam haddaanu ogeyn in wixii laga soo dhacay isaga uu yahay fafiihi q sidii ku cuno fafiihi qawlaani laba qawl baa ku sugan laga so baxayan labada qawl de waa labadii qol idimka soo arkeysay qadiimkiiyo jadiidkii wax kala maha waa qadiimkiiyo jadiidkii ma inuu baabi'iyey baynu eegnaa mise in loo qariyey baynu eegnaa u wey haddaynu hahna waa loo qariyey maxaa imanaysa laa yebra baa imanaya ninkan wiiisi wuu kuleeyahay baa imanaysa ila kan muu ogeyn inuu kiisii yahay haddaynu eegno inuu isagu wixii baabi'iyeyna de waxba kuma laha baa soo baxaysa muctamadkana horaad usoo garata qawlaani weyaan axaduhuma midkood waa jadiidkii une yabra-u ninkii beri buu noqonaya ninkan wixiisi isagaa baabi'iyey waana muctabad wathaani ka labaadna laa yabra-u beri noqon maayo oo de ninkaasi ninkani wixii inuu yahay muu ogey markaa waa loo qariyey baa markaa meesha ka soo baxaysa waay wuxuu yihi wain rahana imika waa cagsiga markii hore tasarufaadku xaggii kaasibkay ka imanayeen imika haddii maqsuub minhugi kii la waxaan laga soo qaatay laga soo dhacay uu isagii tasaruf sameeyo ayuu ka hadlayaa wuxuu yihi in rahana hadduu rahmo almaqsuubu minhu kii lasoo laga soo dhacay alaabtu almaqsuuba wixii la dhacay min alkaasibi buu markaa ka rahmay ama cinda alkaasibi saqad ku qoran kii dhacay buu ku yidhi war wixii rahan ahaanba uhayso waa adigii dayn noocaasa igu lahaaye wixii aada iska qaadateed iga dhacday rahan ahaan u haysa buu yihi oo dayntaadii kaleed halkaasaad igu lahayd rahan ha kugu ahaato isna waa yahay buu yihi damaankii qasbigu uu keensanayey miyuu rahankaasi irtihaankaasi kaba ka bi'inayaa wuxuu yihi lam yabra min adamaan waa sax oo rahankii u ansaxaya laakiin haddana damaankii sidii un baa loogu le hadii wax soo gaaraan ilan gacantiisu gacan kaasib ahayd gacan kasbi bay ahayd markaa kasbigii sidiiba usii socdaayo damaankii lama rafcin sidiibuu u jiraa maxaa yeelay rahankani haba asaxee rahanku isagu damaan ma keensado laakiin wax damaan keensanaya hadduu jiro rahanku ma diido maantana qabdi baa jiray dulmiyahoo dee kasbiyoo damaan keensanaya markaa in marka waxa weeyaan eh, rahni wixii laga dhigay ka saari mayso damaankii halkaa ka waajibay meesha ka saari mayso waay wa in awdacahu iyaahu hadduu laakiin ku ammaanaysto ihahdo ammaano ahaan iigu hay waar wixii aada dhacday waa kaasoo de wixii adigii si qaldan baad u qaadatay dhib ma lehe bal wixii horena ilaahay ha kaa cafi imikana alaabtii imika waan u yar inaad maaratay meel aan dhigay waxbaan diyaarsanaya ii yar hay buu yidhi ii hay markaa wadiica ahana sooma arkeysi haye buu isaguna yihi faqad qiila waxaa la yihi yabra wuu beri noqonaya asaxi wey sababtu waa maxay ihaydani way ka xeel dheertahay tahay rahantu caqdi yaro caqdi unbuu ahaa laakiin ihaydu waxaa la yidhi amaanaysigu wa waaba sidiisa marka itimaan ah waa ammaanaysi marka qof la ammaanaystay oo ammaano ahaan wixii loogu dhiibtay oo kale ayuunbuu noqonayaayo dee damaan markaa meesha imanayo waxaa la yidhi alidaacu yunaafi damaan idaacu waxa weeyi waa ku xeel dheer yahay ammaane maaratay ammaananimadiio wuu ka hor imanayaa damaankii wuu ka hor imanaya wa qiila qiil baale laa yabra may wadiicadu waa sidii rahantoo kale laa taktadi damaan iyadoo damaan ma keensato laakiin ma aha maanic ma damaankii ma mancinayse muqtadi un baanay ahayna maani maaha buu leeyahay qiilkaasi halkaa wuxuu kaga baxay halkii hore waxay nagaga soo dhamaatay alaydi mutaratiba ala yadi alkhaasib halkan labadan rahantiiyo wadiicadana wuxuu ka hadlayay waxyaalaha markaa maaratay damaankii kasbiga lagaga beri noqon kariyo waxaan lagaga beri noqon karin wuxuu imika halkan sii raacinayaa masaa-il aan kasbi ku jirin baabulkasbi aan ahayn laakiin dee damaan inuu ka yimaada ay suuragal tahay waa dhowr masalo markaa maarata caadada fuqahadu ay iska tahay inay marar badan halkan ku sheegaan wuxuu yihi in fataxa qafasa qafas hadduu ka furo can daa'irin shibir fawaqafa uu istaago uma aara haddana duulo lam yadmanhu ninkaa magdhow laguma le wa in aara hadduu duulo caqiiba alfatxi caqiba way ku fiican tahay horaynu soo sheegnaan filaya ya-daasi in la isku haysto caqiba alfatxi furidii markuu sidaa u furay hadduu isla markiiba shimbirku boodo fa fiihi qowlaan laba qowl baa ku sugan asaxuhumaa weliba kooda xoogga badanee sixada badani anahu laa yadmanu waa inaanu damaanayn wain fataxa ziqan haddii laakiin uu jalxad furo ama dee dhalaba dheh fiihi maaicun uu ku jiray dareere fandafaqa maa fiihi uu soo burqado wixii ku jiray damina wuu damaani fain baqiya saacatan muddo hadduu iska yaalay uma waqaca biriixi deetana dabayli riday fasaala maa fiihi uu soo daato lam yadman damaani maayo wain kaana maa fiihi hadduu waxaan meesha ku jiraa ahaa jaamidan wax markaa adag sida subag fadhiyo oo kale fadaaba bishamsi qoraxdii intay soo baxday uu ku dhalaalay wa kharaja uu soo daatay damina wuu damaani wa qiila qiil baa leh laa yadmanu damaani maayo walaysa bishayin waxaasi qiilkaasi macno badan male waaya wain saqaa ardahu buu biyo waraabinayey fa asrafa wuu ku talax tegey xataa ahlaka ilaa uu qarqiyey arda gayrihi dhulkii la jaarka ahaa aw ajaja naaran dab buu shilay uu holciyey calaa sadxihi gurigiisa dushiisii ayuu dab ka holciyey fa asrafa wuu ku talax tegey xataa tacaddaa ilaa dhimbiilihii u gudbeen ilaa sadxi kayrihi dadkii kale maaragtay sadaxoodii saqafkoodii oo deetana uu degubay weeyi damina wuu markaana damaani buu yii intaasuu markaa soo dhexgeliyey waad arkaysaayoo de meeshan wax qasbii kuma jiro laakiin waa masaa-il damaanka ku tacalluq masalada koobaad qafaska qafasku waa shabagan dee shimbiraha ay ku jiraan qafas uma lama malaynaya magac kale buu leey somaali maa la waa qafasuun soo ma baaska iyo waxyaalaha lamidka shimbirahan lagu ugaadhsada iyo baa de maarata qafaska lagu rita qafaskii oo shimbirkii ninkii ugu jiro ayuu albaabka ka fur shimbirkii teg ninkii wuxuu leeyahay shimbirkaygii hala keeno halkee laga soo qabanay shimbirkii baxsay oo tegi hala damaano waxaa la eegayaa baa la yihi isla markii miyuu duulay mise waxoogaa sii fadhiyey hadduu isla markii duulay shimbirka adaa kiciyey baa laleeyahy waad ka nixisa adaa duuliye iska bixi soo magdho ayuu muctamadku leeyay qawl baale halkaana waxba damaani maayo waxaan uu damaanayn buu leeyahy shimbirku isagaa iska duulay ninkan albaabkun buu furee shimbirku ikhtiyaar buu leeyahay isagaa duulay haddii laakiin shimbirkii uu xoogaa iska joogay kadibna uu marda mardasu isaga socsocday albaabkii furnaa iska arkayo uu ka soo baxay uu iska tegey shimbirkaasi ikhtiyaarkiisa ayuu ku duulay ninkan wax la weydiinayo oo magdhawi ma jiro imaamu shaafici raxmat ullaahi caleyh saasuu leeyahay wuxuu ku leeyahay xoola waxaan isaga ikhtiyaarkiisa nin xoolihiisii xeraystay oo ootay oo maarata waxba u hagaajistay haddaad intaad habeennimo iska timaado ad oodii ka gurto oo xoolihii intay dareeraan sidaa lagu waayo xoolahan ikhtiyaarkooday ku baxeen adigu maad saar waad u diyaarisay halkay ka bixi lahaayeen laakiin haddaanad adigu dareerinin ee intay iska joogeen ay ha dhowtoole meeshaa bannaan arkeen oo iska baxeen ninkan waa la edbinayaayo waad edab daran tahay baa la odhanayaayo waa la qabsanay laakin xoolihii loo raaci maayo waayo xoolihii isagu ma baabi'ininba madhabka imaam shaafici waa sida kulli madaahibta kale waxbaa idinka guuxaye ayaa qaarkood odhanayaan meeshaa damaan baa jira shaaficiyada laftooda qowl ay ghazaali soo guuriyeen baa jiro halka mayane in ninkaasi mar walba uu damaanayo qawlkaasi wuu jiraa laakin waxaani wax sahlan maa in ninkan wixii lagu leeyahay inaad qariirto hawl sahlan eeg ninkani muqti qofku markastuu xadgudbo maaha xadgudubka wax alla wixii ka yimaadaba in isaga laga qaadaya maaha wax alla wixii ka yimaada in laga qaadaya maaha haddii eh, yani eh, maaragtay eh, qofkan aanu waxaan ficilkiisii ahayn waxaan haddanu ficilkiisii ahayn de magdhowgiisii laguma lahaba imaam shaafici raxmat tacaala aleyh uu leeyay waxani waa mutasabib xayawaankuna isagaa mubaashara xayawaanaadkan ikhtiyaar bay leeyihiin meeshay doonaan bay maraan halkay doonaan bay ka baydhaan markaa ikhtiyaarkiisuu ku baxay saasuu markaa odhanaya kii laakiin isla markiiba duulay ayaa markaa qawleynku ku jiraan muctamadku wuxuu leeyahay adaa ka nixiyey oo naxdintii adiga uu kaa cararayey ayuu xayawaankani ku baxso adigaa eriyey markaasaad markaa aada damaanaysa waayo masalada labaaduu keenay waxa weeye dhalo ama quruuraad ay ku jiraan wax dareerihii uu ku jiro ayuu daboolka ka furay hadday markaa jiiftay ama ay foorartay oo intuu ka fura de wixii markiiba soo boodo de isagaa soo saaray ilan waxaan wa wa waxaa jamaadka wax ikhtiyaar iyo rabitaan la maahee waa wax isagii uu daadiyey isagaa daadiyey waa lagu leeyay haddii aanu foorarin ee e u taagnaa haddii markii uu furay isla markiiba dhacay uu daatay isagaa daadiyey ilan isagaa riday haddii laakiin markii isagu uu furay uu sidiisii isaga taagnaa isagoo sidiisii isaga taagan ay dabayli timidoy riday ama qof baaba ku turanturooday oo laagay markaasuu daatay yaa daadiyey kaa jiiray iyo dabayshaasaa daadisa marka de haddii qof jiirana qofkii jiiray baa loo raadsay hadday dabayli daadisayna dee wax dabayli daadisay waa qadar baa kugu dhacae waxba lagu damaani maayo ayuu markaa uu leeyahay dabcan qawlkii aynu halkaa sheegnay khazaniya baa sheegay aynu lahay dee wuu imanaya haddii qawlurudda waxaan ku jira uu ahaa wax fadhiya oo aanu dareero ahayn ay se foorartay ama ay dhulka jiiftay ood furtay deetana uu wixii dhalaalay ma ficil dambe o cid kale ugeysatay baa jira ficil dambe o cid kale ugeysatay ma jiro wixii isagunbaa dhalaalay waanu daatay adaa daadiyey cid kale may daadinin ilan ficil kale cadeeddu wa isagu bay dhalaalisay laakiin wax ficiloo ay ku samaysay ma ay jirin midda kale caleeda waad ogtahay ba kuliba soo baxayso oo waxaad la socoto oo la hubo inay soo bixi doonto marka waxaa la yidhi halkan wuu damaanaya qolaa tiri mayana sidii ki dabayshu ridaha laga dhigo ila halkan ba qoraxdaa dhalaalisa walaysa bishay ba waaas wa kasoo qaad male marka qolyaha qaarkood waxay ku tafriiqiyeen shuruucdu inta badan waxay ihahdaan liana shamsa muxaqaqatu shuruuq waa wax la hubo inay soo baxayso marka inaad markaa eh, de waxa weeyaan aad ogta ku tala gashay iyaa markaa meeshii ka cad laakin waxaa ka siifi in la yidhaahdo de waxa weey ma aha ficil dambe oo wixii quradii ficil dambe lagu sameeyey ma jiro ficilkaagii un weey ficilkaagii un baana keenay wixii inuu daato ficil labaad oo cid kale samaysay oo quradii lagu sameeyey meeshan ma yaallo marka kaagii un badaadiyo suurada u dambaysiiyey ee ninka beertiisa waraabsanayay biyihii ku badiyey qasabadihiibuu kusii daayey deetana bad bay noqotay meeshii dhul badan baa qarqoomay mararka qaarkood de waxaaba laga yaabaa in meeshu dee doox iyo wax ay qarkeed ahayd markaa markuu biyihii iyo wixii iyo wixii inay markaa dhul badan uu dumayba oo dooxii uu ku biiray yaaba iska dhici karta hadday saasi dhacdo de ninkaasi wixii markaa israafkiisa iyo xadgudubkiisa ka dhashay waa lagu leeyay ila waa ficilkiisii dab buu shiday dabka hadduu sidii caadada ahayd u shitay wax markaa caadadii khilaafsan aanay jirin deetana si qadara dabaylo xooggan iyo waxay yimaadeenoo dabkii dhimbiira intay duuleen ay ummadii gubeen waxba laguma le isagu sidii caadiga ahayd adguduba uu sameeyey may jirin qadar baa dhacay laakiin hadduu xadka ka bediyey gurya dhadooda buu holac ka shiday bel bel bel deetana markaasa dhambiilihii guryihii ku daatee de damaanaya ilaan isaga ayaa xadgudubka sameeyey intaasuu soo dhexgeliyey qasbigeeni u soo noqo haddaba wuxuu ku yihi wain qasaba xura calىa nafsihi lazimahu takliyathu fain istawfaa manfacatahu damina ujrata wuxuu baabka kusoo khatimi doonaa intaanu khilaafka gelin waxyaalo aan maal ahayn wax maal ahayn wa in kasaba xuran qof buu xoogay wuu afduubtay wey waa afduubki nin xor ah ayuu afduubtay calaa nafsi yani naftiisii buu uga qaalib noqdayoo wuu kaxaysto wuu afduubtay xoog baa lagu kaxaystay muddaa meel markaa la yskaga haystay maxaa ku waajiba haddaba dee horta lazimau takliyatu ninkaa muslimkaa qofka maaragtay macsuumkaa inuu sii daayuu faraha ka qaado iyaa waajib ku ah inuu sii haystaana waa dulmi laakiin wax intaa dhaafsiisa oo muxuu ahaaye xaggii naftiisa ka waajibayaa ma jiraan hadduu sidaaba ku dhinto iyagu aanay dilina de si alla isaga dhinto waa la damaanayaa ma jirto ila wixii maal ma ahayn wixii maal maaha waa qof xor ah qof xor de addu xoola maaha marka damaan ma jiro hatta haddii ilmo yar bay leeyihiin uu qaado oo de maaragta meel iska dhigo oo bahal cuno haddii uu bahal cuno sidaa ku dhinto waxay leeyihiin magi kama waajibayso maxaa yeelay qofkani ma aha maal ma aha isagiina muu dilin hadduu isagu dili lahaa dee waa damaankii waa lagu yeelan lahaa laakiin isagii ma dilin markaa meeshaa ma jiro damaan ma jiro damaanu nafsi ma jiro ka waran haddaba manfacadiisii wuxuu yihi fain istawfaa manfacatahu hadduu manfacadiisii oofsaday wuu ku shaqaystay waxaan ii dhis waxaan ii gur wuu ku shaqaystay isagoo dee qasbaya damina alujrata dee ke mushqaayadiisii wuu leeyahy xaq buu ugu leeya waa loo damaanaya maxaa yeelay dee manaafic alxuri taqbal lijaara qofkan xortaa ah, manaaficdiisu de waa ti qofkil waa ka shaqaysanaya shaqaalo noqon karee waa wax maaragtay lagu muqaabaleeyo ujro lagu muqaabaley markaa u bixinaya wain xabeesu hadduu se xidhay muddatan muddo kuwan dalamada ahee madaxda ah oo kale nin bay iska xidhanayaan qof bay iska qafaalanayaano mudday halkaa ku ar maaragtay ay ku ridayaan dhowr sanuu kasoo laacaya haddaba dhowr kaa sana ninkani da u shaqaysan lahaaye e haddii lagu shaqaysto waa khasab la bixiyo ujradiisi laakiin lagumaba shaqaysana halkaasunbuu ku jiray wuxuu yihi musanifku isagu rajaxay damina ujrata ninkaa waa loo qiimeynaya muddadiisii muddada aad xabistay wuxuu leeyahay isagoo kale wixii uu ku shaqayn jiray isagoo kale muddadaasoo kale hadduu shaqaynayo wixii uu ku shaqeyn lahaa ayuu leeya ujratulmithli ayuu leeyahay soo arki maysi ila wa wax caqdulijaara uu ka ahaa bay ahayd waa weji markaa ka u musanifku doortay weji qawiya weey xagga nadarka laakiin muctamed maaha oo waqiila waxaa la yihi waa muctamedkii asaxiie laa yadman ma waxba damaani maayo miskiinkaasi uu iska soo baxayaa waa lagu tacadiyo de waa la dulmay dulmigiisaana de ilaahay subxaana wa taala agtiisa ayuu ka heli doonaa oo ninkan daalinkaa kolley aakhiro uu qabsan doonaa laakiin ifka wax lacagahoo looga qaadayaa ma jirto sababtoo ah de waxa weeyaan manaaficdiisu waa naftiisii oo kale oo naftiisaba hadaan wax la yeelin de waa tii aan la damaanayn manfacadiisana haddaan la fushan oo aan lagu intifaacin iyadana waxba laga weydiin maayo alxuru laa yadkhulu taxta alyadi bay yidhaahdeen wain asaba kelban wixii aan xoolo ahayn baynu weli ay haddii uu kaa dhacay fiihi manfacatun waxtar leh lazimahu radduhu waxaa ka waajibay inuu soo celiyo wax kale oo ku waajibayaa ma jiraan hadduu saa ku dhinto qiimo male ilan waa-ayi nusakda qaar baa waxay qorayaan wa ujrati ujratihi marka laakiin makhtuudaadkii kumaan arkayn dabcada daarminhaaji ay qoraysaa baan filay fii ujratihi wajhaan bay qoraysa muddadii uu haystay aygan kira ma laga qaadaya laba waji baa ku sugan waxay noogu iman doonaan ijaara insha allahu tacaala ayga ma la kirayn karaa mise lama kirayn karo muctamadku waa inaan la kirayn karin kol haddaan la kirayn karin waxba halkana ka waajibi maaya wain asaba kamran weliba wixii aan maalka ahayn de hadduu khamri dhaco khamri buu qole ka xoogo kii laga xoogay baa la eegiye min dhimiyin hadduu yahay gaalkii dee khamriga iska cabaya aynu u ogolayn ee guryahooda inay ku cabaan aynu ogolayn ee dhimiga ahaa jizyada bixinayay hadduu yahay wajaba radduhaa caleyh waxaa waajibaya in loo celiyo in loo celiyo marka waa loogala jeeda la yihi takliyo khamrigii wa u dhiibi mayside halkaasaa iska dhigaysaao hadduu qaadanayaan markaa ka celinayn kama mancinaysa or waxaigeysa hadduu ku ihahdo de waa ka halkaa iyo qaata marka taasaa markaa kugu waajiba maxaa yeelay dee ninkan ammaan baynu siinay isagoo isagoynu ognahay gaalnimadiisi iyo khamriye cabnimadiisi iyo wixiisaba marka haddaanu la jahrin oo aanu banaanka la imanin de marka hore inaad adigu gurigiisa ku doonato iyo markaa gaarigiisa wixii uu kudhex sitay markaa halkaa ku qarsanayo adigaa markaa qalad ka wa in atlafaha kii ka xoogay hadduu daadiyo ama uu cababa uu ka itlaafiyo lam yadman waxba damaan laguma le waa khamri waxaan qiima ma lehe wa min muslimin haddii muslim khamriga uu ka dhacay araaqaha inuu daadiyaaba waajibaysadi iyo muslimka inu cabo looguma talagelin waa hadii aanay muxtaramo ahayn baa la yihi oo muslimkani aanu uga dan lahayn khal ka samayso khal ha kuu noqoto laakiin haddii uu khamrigan ugu talagalay inuu khal ay u noqoto oo meesha uu dhigay casiirkii cinabkuu soo tuujistay khal inuu noqduu doonayaa dee khalkii noqon maayo ilaa horta khamri noqdo isagoo markaa khamri noqday uu sugayo intuu khal noqonayo haddii aad ka dhacday waxaa kugu waajiba inaad u dayso ha qaate oo aanad ka daadin fa in saarat khalan hadday khal noqoto khamriga hadduu khal isu bedelo raddaha muslimka laftiisii dee inuu u celiyo ayaa ku waajibaysa inay maanta maal buu wixii noqdeen wa in qasaba jilda maytatin harag bakti hadduu xoogu dhaco radow wuu celinaya fa fain dabagahu haddii uu magdiyo eegada hadda waa harag bakti harag bakti waa nijaas maal maaha hadduu baabi'iyo isagoo haragiiya waxba laguma le ila qiimo ma lehe laakiin haddana de wax lagu intifaaci karee waxaa ku waajiba qofkii ilaha inuu u celiyo hamagdiista hadduu doonayo fain dabaqaw haddii ninkii qaasibka ahaa ee dhacay uu magdiyo isagu harag deetana uu de daahir noqdo uu maal isu bedelo faqad qiila waxaa la yihi waa asixiyo yaruddu uu celinaya maxaa yeelay marka horeba dee ninkaasaa xaq u lahaa imikuu maal noqdana isagii unbaa waa cayntiisii waa inuu markaa u celiyo kaasaa muctamo sidii khalka imka a soo sheegay wa qiila qiil baa yidhi laa yarud waxba celin maayo kaasibkaa iskale maxaa yeelay waxaani maal mu ahayn isagaa maal ka dhigay oo way kala duwan yihin buu leeyahy khalkii iyo iyo dab iyo madbuuqaniyo khalku sidiisu dee khal isaga noqday isaga kamuu dhigin laakiin halkan isaga ayaa ka shaqeeyey oo maal u bedelay wax aan markii hore maal ma ahayn nijaas ahaa markaa isagaa iska yeelanaya ayuu kani leeyahay wuxuu yihi in qasama casiira haddii uu dhacay casiir casiirku waa maxay waa canabkii la tuujiyey muudkii ama miidkii aj maarata canabka ee laga tuujiyey ayuu dhacay isagiioo isagii haysta kaasibkii fasaara khamran agtiisiibu intuu wixii isku bedelay khamri ku noqdo uma saara khallan markaasuu haddana dib khal u noqda raddahu inuu celiya waajibku ade ilan waa a waa cayntii uu qofkaasi lahaa isagoo keliya maahee wamaa naqasa min qiimati lcasiir waxaa la eegi khalkani ma ka qiimo jaban yahay casiirkii haayo intaasay isdheeriyi inta isdheeraayana wuu celinaya waa arshu arshu naqsigii wey waqiila qiil baa wuxuu leeyahay yarudulkhalla khalka ayuu celinayaa wayadmanu wuxuu damaanayaa milahu isagii in leeg oo min alcasiiri casiir ah iyo weliba wa arsha maa naqasa waay inta nusqaantay arshigeediina wuu celinaya marka muxuu leeyahay horta baalkan khalkan wuu celinaya oo dee waa cayntii qofkaasi uu lahaa arsho nuqsaankiisana wuu raacinaya haddana casiirkii ilan waa mithli o maanta casiir maayo waxaan u celiya waa khal wuxuu u uun sidii jildiga madbuuqaa loo celinayey laakiin misligii ma hayo xaqiiqadii waxa weeye casiirkii dee ma aha casiir baan u dhacay casiirna waa laga doonayaa ayuu kani marka wax weeyaan leeyahayo kani markii uu khamri noqday ayaa waxa weeyaan waxaa ku waajibay casiir baa lagu yeeshay kani markuu khamri noqday markii uu kani khamri noqday iyaa ninkan waxaa lagu yeelay khamrigii xoolaba maaha soo maha wax talfay oo kaleu noqdo casiirkiibaa miligiibaa lagu yeeshay iyadoo miligii lagu leeyahay ayuu kana ilaahay u hagaajiyey kii lahaa marka adiga mili baa lagugu yeeshay markii kan ilaahay hagaajiyey khalka noqdayna inaad soo celiso weliba arsha naqsigiisana aada damaanto casiirkii aad soo celiso walaysa mishay buu kaasi waxa weeye wax ka soo qaad male maxaa ninkan de wiiisi oo sidiisi wiiisi laftiisiibaba lahayaaba arshudhaqsigiina waa loogu daray waxaan kale aad garab wadaa de wax markaa meesha imanaya maaha waxaa dhaami lahayd qoladaas iyagoo yidhaahda khalka isagoo ha iska haysto iyo maaratay erki casiirkiisii oo kalea ninkan ha ugeeyo macquul bay ahala lakin sidani wax soconaya maaha weli wixii aan maalka ahayn iskaga sii soco wain kasaba saliiban mucatab haddii uu dhaco saliibkii ay xidhinayeen qoladan aw mizmaaran ama kamankii la tumanayay maaragtay iyo balaayadii buu dhacay fakasarahu markaasuu jajabiyey lam yadman ilcarsha dee qoryahaasunbu hadhuu iska soo celintu wixii jajabiyo wixii xaaba ah ayuu soo celinaya ohanaya qaada xaabadaada ma la odhanayaa de maalkii waad baabi'isaye isagoo xaaba ah iyo isagoo kamana qiimaha udhaxeeyaa lagaa doonaya may baa inuu kama noqdaa qalad baabay ahayd waxaan wax la tuntay lagu tumanaya u noqdaa marka horaabay qalad ahayd ninkani markaa macruuf buu sameeyey wuu ku ixsaan falay wixii qaribnaa buu kaa hagaajiyey waxaan mucatabkaa buu kaa baabiye wax hagaagsan buu kaaga dhigay bira yaryar oo caadiyaho aad markaa iska xidhxidhan karto ama aad waxyaalo kale ku qabsan karto ayuu kaaga dhigay wuu ku hagaajiyey saasaad ku qaadanaysa wuxuu yihi wain ikhtalafa hadday isku qabsadaan waa khilaafki markaa ayuu kusoo khatimay fii radd lmaqsuubi wixii aan kaa dhacay waan kuu soo celiyey imaad soo celi falqowlu qowlu lmaqsuubi minhu ninka qowlkiisa la qaadanayaa waa kan markaa dee xoolihiisa laga dhacay lianna alasla cadamu raddi inaan qofku alaabta in la kala ceshanin iyo haddee asala wain ikhtalafa hadday isku qabsadaan fii qiimatihi wixii wuu baaba-ay maanta hore lama hayo laakiin qiimuhu joogay oo isku qabtay mid wuxu kun doolar buu joogo muu joogin bu sideed boqol markuu ugu bato sideed boqol buu noqonayo kana wuxuu baalka yuu kunbu taagna yaa la dhageysanayaa de waxa way alaslu bara'atu dhimati can iziyaada alaslu bara'atu dhimati can iziyaada ziyaadada laysku haysto inaan ninkan lagu lahayn baa dee asala markaa waxaa markaa la rumaysanaya falqawlu qawl lkaasibi waa ka ku yiri ninkaa kaasibkaa liannahu lghaaribu isaga ayaa wax bixinaya markaa isaga warkiisa ayaa la qaadanayaa halkaa waxaa ku dhan kitaab lkasbi iyo halkaa inoogu dhan waxaa ku xiga baab shufca halkaa dee rubuc saaca inoo dhimanay waynu ka yar insha allahu aynu yargelinayna qaala raximah llahu tacaala baabu shufcati shufcada baabkeedii wey baabu shufca ashufca xagga luqada carabiga shafcigii baa laga keenayoo shafcigu dee waa in shaygii laba laga dhigo midka ahaa laba laga dhigo ama saddexa afar laga dhigo oo tiradii markaa dhabanka ahay la sameeyo sharci ahaana qofkani qaybtii uu lahaa ayuu wuxuu ku soo darayaa qaybtii saaxiibkii lahaa laba markaa isku darsanaya saasaa markaa macnaha loo soo qaatay shufcadu markaa waa maxay tacriif ahaan waa xaqu tamallukin qahriy yahbut lishariiki اlqadiim calى اlxaadith fi ma malaka biciwad laba nin baa dhul wada lahaa mid baa qeybtiisii iibiyey oo cid kale ka iibiyey wuxuu sharcigu xaq u siinayaa ninkii markii hore dhulka lalahaa inuu ka jiito kan cusubee meesha soo gelaya lacagtiina uu celiyo markaa ka jiidashadaa uu ka jiidanayo ayaa waxaa la yidhaahdaa shufco iyadiyo qasbigii maxaa ka dhexeeya dee labada mid walba xoog baa wax lagu qaaday qasbigiisoo qofku xoog wax kuma qaadanayn kana xoog buu ku qaadanaya laakiin kaas wuxuu ahaa xoog xadguduba buu ahaa iyo gardaro kana wuxuu noqon waa xoog gar ah oo qofku uu xaq u leeyahay wuxuu ku yidhi musanifku walaa tajibu shufcatu ila fi juzin mushaacin min caqaari muxtamili lilqismati faama almilk lmaqsuumu falaa shufcata fiih wagayru lcaqaari min almanquulaati laa shufcata fiih walaa tajibu shufcatu shufca kuma waajibto ilaa fii juzin qeyb mooyaane mushaacin la wadaleeyahay oo aan kala qaybsanayn wey oo min caqaarin dhul ah muxtamilin lilqismati ay suuragal tahay in la qaybsado oo macnuhu yahay haddii labada mid ahaani uu yidhahdo qaadiyow hana loo qaybiyo aniga hebelkan dhulkan aanu wada leenahay laga yeelayo oo qaadigu odhanaya khalaas hadduu midkii codsaday waa la qaybinaya marka waa dhul hadii labadii wada lahaa midi uu yidhaahdo qa qaadiyow hana qaybiyo laga yeelayo oo qaadigu uu warkiisa socodsiinayo baabulqismay noogu iman doontaa maxaa sidaasa iyo maxaan sidaa ahay marka meeshu hadday yar tahay oo de hal maaratay waa qol yar baad wada oo haddii la qaybiyo aan laba qol noqonayni meel yaroo de si dhuuban loo galo oo aan suqduud u noqonaysa lakin aan qol noqonayni haddaad tirahdo qaadiyo ah naloo kala qaybiyo qaadigu wuxuu ka ohanaya kala qaybinta wax la kala qaybiyo ma ahe haddaana doonay ka iibida intaada ama cid kaleba ka iibi meeshaas kaga baxa laakin waxaan wax la kala qaybiyo ma aha meelina waa meel qaybsamayso dee laba maqsin oo yaryar idin noqonaysa laba qol oo yaryar markaasoo kale waa lagaa yeelaya haddaba waxani waa inuu dhul yahay la wada leeyahay oo in la qaybiyaa ay suuragal tahay oo maxkamaddu haddii la ysla tago ay qaybinayso fa ama almilku lmaqsuum wixii la qaybiyeyba ee hore loo kala qaybsaday falaa shufcata fi shufca ma jirto oo jaarki haddaad adigu boos leedahay booskan kugu xiga ninkii lahaa hadduu iibiyo xaquma leh inaad tirada anigaa jaarkiisiiyaho anigaa xaq ule inuu iga iibiyo muxuu kale uga iibinaya oo tiraadi markaa waa imsu kaa siiye otaa lacagtii qaado alaga baxa xaqu malihi waxay jaar baa tahaye shariik ma shirkad ma tihidine jaar baad isla tihin waa markaa meesha kumalihi oo xadiidkuna wuxuu ahaa nabigu alayhi salatu wasalaam qadaa rasul slam fi shu bishufcati fi ma lam yuqsab wixii aan la qaybin ayuu nabigu alayhi salaatu wasalaam shufcada uu ka xukumay faida waqacat alxuduud wasurifat iurqu falaa shufcata haddii xuduuddii ay dhacdo oo jidadkii la kala duwo oo nin walba jidkiisii wixiisi ay caddaadaan shufcadi ma jirayso wey wuxuu yihi wakayrulcaqaari wixii aan dhul ahayn oo min almanquulaati alaab waxyaalihii dee guurtada ahaa gaarigii iyo wixii lamidka ahaa la laa shufcata fiih isaguna shufca male de shufcadi waxay kusoo aroortay waxaa waa ka markaa fama idaa waqacat alxuduud wasurifat iruq waxa wadooyinka loo kala saaraya loo kala waa dhulkii un markaa waa dhulkii un waxa un shufcadu ay gelayso wa ama albinaau walghiraas dhismihii iyo dhirtii fa inahu in biica maca alardi haddii iyo dhulka laysla iibiyey fa fiihi shufcatu shufcadii way gelaysaa wa in biica munfaridan haddii laakiin dhirtii iyo dhiska gaar loo iibiyey falaa shufcata fiih eeg nin baad dhulkan isla wadaleedihi dhiskana waad isla wadaleedihi dhirta ka baxdayna waad isla wadaleedihi markaas wuxuu sameeyey mid kaleu ku yidhi geedaha inta aan anigu waanu isla leenahay geedaha nus iyo nus baanu u kala leenahay lakin idinma kala qaybsanaa wuxuu yidhi halkaygii ku wareego dhirta sheerkaygii aan dhirta ku lahaa adigu ku wareeg ayuu mid ku yidhi markaasuu ka iibiyey markaa dhirtii oo keliya sheerkii u dhirta ku lahaayoo keliya u iibiyey soo ma dhulkii muu iibinin shufca ma jirayso sidoo kale hadduu yidhahdo dhiska sheerkii aan ku ku wareego adigu iibso uu sidaa kaga iibiyo laakiin dhulkii aanu ka iibinin iyaduna shufca ma jirayso haddii laakiin laysla iibiyey dhulkii yidhaahdo dhulka iyo dhirta iyo dhiska intaba wixii aan ku lahaa ku wareeg buu yidhi adigu hadhow markaad jiidanayso dhulkii iyo dhirtii iyo dhiskii intiiba waad kala wareegaysaa maxaa yeelay dhiskan iyo dhirtani tabac bay u yihiin dhulka markaynu baaba bayc usuuli waimaar aynu soo maraynay waa inagii halkaa kusoo sheegnay inay labadani tabac yihiin wain kaana cala nakli haddii geedka uu saaran yahay dalcun ubax hayru muabarin aan la tallaalin ayaa geedkii timirta saarano way ubiye ubiiba marka dalcigibaa soo baxay laakiin weli waktigii la tallaalayay may gaadhin xaaladda ayadaa maxaynu ogeyn geedka ayuunbuu raaci jiray markii marka hadii la iibiye saba maaha haddaba imikana markaad dhulkii qaadatay eed dhirtiina qaadatay ubixii ku yaalayna miyaad qaadanaysaa faqad qiila waxaa la yihi yuukhadu waa la raacsanayaa maca nakli la raacsanaya bishufcati kol haddii dhirtiiba inta dhulkii la raaciye shufca loo qaatay ubixii yaraa maarata midhahaasi guntamay ubaxa noqdayna kol haddaan waqtu taabiir gaadhin way raacayaan wa qiila waxaa kaloo la yihi marka kan la waa la qaadanaya muxuu leeyahay haddii dhirta la iibin lahaaba ubaxani wuu raaci lahaa baa baycu sulwathiman inay kusoo aragnay marka taabicu taabicdii weeyaano sidii uu marka horeba halkan u raaci lahaa geedka u raaci lahaa ayuubu maantana geedka u raaciy waana muctamadkii wey kan kale laa yu'khadu isagu wuxuu leeyahay geedkii dhamaaba maanta tabaca wataabicu laa yastatbic buu mid isagii tabicii tabac kale sii yeelan maayo halkaa ayuu markaa isaguna ka eegayaa midhihii maaragtay manquulka laga axkaamtii manquulka hala siiyo ayuu markaa leeyahay laakiin muctamadku waxa weeye ukhadu maca nakli kol haddii geedkii aynu dhulka raacinay maaragtay ubaxaana aan tallaalka gaadhin waxaynu raacinaynaa geedkii ama haddii waqti taabiiru gaadho waqtigii la tallaalayay uu gaadhay de markaa waxay u harhayaan marka horeba baayacay u harhayeen haddii baaicii shardi lagaga dhigayoo kii ka iibsanaya uu yihi waan kaa iibsanayaa dhulka iyo dhirtaba waan kaa iibsanayaa laakiin waxaa ii shardiya inaad midhahan ubaxana ii raaciso oo sidaa loogu raaciyey aduu markaad shufcada qaadanayso ubixii ma raacsanaysi waayo dee shardi baa raaciye sharci muu raacinin sharci muu raacine shardi baa raaciyey adiga waaa ku il adiga shufcadaada il adiga shardi maaha waagan sharci baa dhigay soo ma shufcadaadani waa sharci shardi maaha markaa wixii shardi keenay adigu shaqo kuma lihin ee wixii sharcigu uu dhigay ayuunbaad yeelanaysaa maa laa yanqasimu waay wixii aan isagu qeybsamaynin ka raxaa ka beytiraxaa wey raxaa laftiisii lagama hadlaye waa beyturaxihiida ila raaa raxo waa dhagaxii wa lagu shi dhagaxan wa lagu shiiday marka dee dhagaxa dhagax waaba manquule manquulna waa guurto w hadduu guurto yahayna dee shufcaba may gelayn laakiin waa beyturaxaagi baa laga hadlaya meeshii yareeda makiinada wax lagu ridqo qolkii yara loogu talagalay qolkii markaa dhagaxan wax lagu ridqaa uu markaa oolayay iyo wal xamaami sagiiri xamaamkii yaraa ee haddii kala qayb yaraysa laba xamaam aan noqonaynin wa ariiqi dayiqi waddo yaroo aad adigu leedaho gurigaaga loo soo maro oo adii qof kale aad wadaleedihiin leedihiin soo arki maysid waaba ariiq haddii kala qayb yaraysa laba dariiq noqonaynin falaa shubcata bi waxaas shubca ma gasho haddaad isla lahaydeen qof meesha yare makiinada la dhigayo waaba qol yaroo makiinadun baa la dhigayaayo laba qoloo laba makiinood la kala dhigama noqonayo mid baa markaa qeybtiisii iibiyey de kaasun baad shariik la noqonaysaa kaa cusub un baad isla wadaageysaa xaquma lihid inaad tidhaahdid waan qaadanaya sidoo kale haddii xamaam yar oo aan laba xamaam noqonaynin aad qof isla lahaydeen uu mid kale ku wareejiyey meeshiisii uu ka iibiyey kaa kaluma isla ahaanaysa ninka jaarkaaga ahee albaabkiisi albaabkaaga ay isku dhegan yihiin jid yaroo aad wada leedihiin oo gurigaagiyo gurigiisa loo soo marood wadaleedihiin leedihiin jidkiibaa mushtaraga ayuu qeybtiisii iibiyey marka meel kalu da isagu waddo ka furanaya iyadana mar haddaan wixii qaybsamen laba waddo aanay noqonaynin kanunbaad iska wada lahaanaysaanoo shufca ma jirayso saasuu muctamadku leeyahay wa qiila waxaa la yihi fiihi qawlaani laba qowl baa ku sugan waana muctamad ariiqada muctamadka waa inay laba qowl ku sugan yihiin laba qowl baa ku sugan qowl wuxuu leeyahay laa shufcata shufca ma jirto qowlna wuxuu leeyahay mayane shufco ayaa jiraysa halkay markaa labada qowl ka soo baxayaan labada qowl waxay ka soo baxayaan cilada shufcada sideedaba sharcigu markan uu ina yidhi kan kale laga iibsaday baad ka jiidanaysaa maxaa awooddaa laguu siiyey culamada qaar laba tacliil bay ka bixiyeen waxay yidhahdeen xikmadda ku jirtaa waxa weeye ayay qola tidhi waxaad ka baqa waxaa lagaa ilaalinayaa oo lagaa markaa waxa weeyaan dhawrayaa in kan cusubi uu ku yidhaahdo inoo qaybi wixii oo deetana maxkamaddiina dee warkiisi bay qaadanaysa wixii la qaybiyo deetana aad u baahato dee qaabeyn cusub ila maalan haddii waxaana dhismayaaliyo waxbaa jiray mamar baa jiray wadooyin baa jiray wadooyin cusub baad ubaahanaysaa sallaamo cusub baad ubaahanaysaa dhismayaashii loo kala koro ila wixii ba kala qaybiye suuliyo cusub maxay cusub wax walba in kala qaybiyo daliba wiiisii uu markaa hawlo cusub maraafiq cusub uu samaysto ayuu u baahanaya markaa dararu alqisma qaybinta dhibkii kaaga imanayey yaa lagaa dhawraya deetana si aan wixii lagaaga kala qaybin gebigiisaba ku wareeg baa lagu leeyay taasi waa maxay waa waa cillo la sheegayo waa arrinta muctamad kudhisan yihi qowl kale wuxuu le ma cilladu waxa weeyi waa dafcu darari shariik waxaa lagaa dhawrayaa waxaa laga yaabaa qofkan dambe ee yimid inaad isfahmi weydaan oo muran iyo kadeed iyo rafaad iyo dhib ay meeshaa ka soo korodho markaa intaysa dhib mudan lahaydeen meeshii oo dhanba ku wada wareeg ayaa lagu leeya waa dafcu darar shariik qofkan aada shurkada tihiin dhibkiisa ayaa lagaa ilaalinaya marka haddaynu idhahno waa dafcu darari shariik de wixii amaha kala qaybsamaya mayaanu kala qaybsamine wada lahaanshihiibaa kollayba dhib ah marka mar walba ku wareeg bay noqon lahay marka qiilku isagu ama maarata qawlkaa labaad ee ariiqani uu sugayaa halkaasuu milicsanayaa walaa shufcata ila fima mulika bimucaawadatin kalbayc walijaarati imika waxaynu gelaynaa shardi kale oo shuruudii shufcada ahoo in waxani mucaawado lagu kala qaataya darsigeena dambe ka bilaabi doona insha allahu tacaala wasala allahu wasalam alaa nabiyina maxamed wallahu aclam haddii biyo lagaa dhaco oo biyihii kii kaa dhacay uu ya uu dab saaro qaybi uumi u baxdo ninka ma lagu leeyahay inta uumi baxday de maxaa loogu lahaan waayo waa wa qeyb taliftay soonagii soo marnay inaqasat ilcayn cayntii hadday nusqaanto qofka waa lagu leeyahay intii nusqaanto saliibka hadduu leeyahay dimi ka waran waa munkar inuu inoola soo baxa maha waddooyinka inala soo marmaro gurigiisii wixiisa ku haysto hadduu meelaha intu kala saad ka qaado ka jekeni jejebiso waxba looguma le maxaad isha laba litir oo biya ah ayuu xoogi dabkuu saara ah, kii hore kolmal mayna hadduu ilmo yar xado kadib uu iibsado hal yadman may iibkaasina waxba kama jiraa damaanna ma jira de waa qof xore waa inu soo celiyo un qofki laakiin wax damaanhi ma jirayo wallahu aclam